bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaam calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukh aakhiruhum sheykhuna sheekh salim cabdilcusami gafara allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ilaa sfayn bn cayna can amr diiran can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn camr lcaas can cabdillahi bn camr lcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam alraaximuun yarxamuhum arraxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum fi samaa wmin طrائq الرحmة رحmة المعلمين المتعلمين بإقراء uصول المتون خاصة uصول xadيث المصطفى والرسول المجتمع صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوزوا بسعادة العجل والآجل فهذا هو المجلس التاسع من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الخميس الموافق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 islaamka ama axkaamta waxay yidhaahdaan waa shan qeybood shan qaybood weeyaan qeybta koowaad waa waajibka qeybta labaadna waa makruuha qeybta saddexaadna waa mustaxabka qeybta afaraadna waa mubaaxa marka shanta xugun oo axkaamta uu qaadana shayga marka axkaamta shanta ah ama ha noqdeena wujuub ama sunno amaba makruuh amaba eh, muxaram amaba mubaax shantaa qeybood weeyaan marka shayga inuu waajib yahay amaba uu sunno yahay shayga inuu xaaraan yahay amaba uu yahay shay makruuh ah oo xaaraanta aan gaarsiisanayn laakiin laga fiican yahay amaba shayga inuu yahay shay mubaax oo banaan marka axkaamtaas eh, shareicada ay dejisay eh, faradka marka inay weysada lala yimaado oo la weyse qaato waa farad weeyaan faradka iyo waajibka misku isku nooca mise waa kala duwan yihiin waa masalo baxdi badan u baahan weyaan ama baxdi uu ku jira xadiidka boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiid saxiixa ah. alimaam annasaa-i wuxuu ley caleyh raxmat ullah akhbarnaa qutaybata ibnu saciid ayaa noo waramay ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani waa ninkaa taqanin oo sheekha ugu horreeyey oo alimaam annasaa-i u yeesha ahaa qaala wuxuu yihi xadatanaa cawaana wadax ibnu cabdillahi yashkuri weeyaan hiqatun thabt عن qتاadة بن dcاmة سduس الbصري weyaan ثqة hbt عن أbي المليح أbu مليح بن أساmة بن عmayr الhdلي wa ثqة عن أbiهi aabihi oo ahaa أساmة بن عmayr الhdلي waa صxaabi jليil ah qala wuxuu yihi radي الlه taعaلa arضاه qaala rasul rsulka wuxuu yihi slى الlه عlيه wali wsلم laa yqbl اllah alla weyne ma aqbala salaatan salaad la tukada bغayri uhu bغayri طuhuurin iyadoon la طahaaro qaadanin oon la weysaysanin ilaahay ma aqbala weeyaan walaa sadaqatan sadaqana rabbi subxaanahu wa tacaala ma aqbala min guluulin khiyaano qof uu la imaaday oo sadaqo khiyaano ku dhisan oo xoolaha la sadaqayna xoola la soo khiyaanay ay yihiin ilaahay ma aqbala subxaanahu wa tacaala marka salaad haddii qabuulkeeda la rabo waa in la helo weyse waa in la helo sadaqana haddii in la aqbalo la rabo waa in la helo sadaqadii in meel xalaal ah oon khiyaano lagu keeno waa inay ahaato weeyaan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah dad badan oo ummadda kamid mid ah waxyaaba xaaraan ahay masaajidda alla gelinayaan waxyaaba xaaraan ahay madaarista iyo qur-aanka gelinayaan waxyaaba badan ay muxuu aha halkaas ku bixinayaan dabcan waxaa dadka ayaga runtii ka taxadir badan marka dhan laga eego nimankii reer qureysheed markii kacbada ay dumiyeen oo inay dib u dhisaan ay darteed ay u dumiyeen waxay ku ballameen inaanan la gelinin xoolo xaaraan ah xoolo ribe inaan la gelinin xoola lasoo dhac inaan la gelinin dilla wixii ay muxuu ay kusoo shaqaysatay aanan la gelinin wax xoola xalaala ah bas la geliyo sidaas darteed ayaa kacbada xadkii iyo asaaskii iyo foundationkii looga tiragalay ayay kasoo gaabiyeen nafaqadii xalaasheed ayaa ku yaraatay weyaan siduu nabigeen cadey sala allahu calayhi wa alihi wasalam fi saxiix marka sadaqa haddii aad la baxaysa marka waa inuu qofku ku dadaalo sadaq xalaal ah oo waxa weeyaan xoolo aad huba qofku inay ahaa inay ahaadaan weeyaan baabka boqol iyo shanaad alictidaau fi lwuduu weysada oo lagu xadgudbo oo xadkii ilaahay subxana wa tacala u jideeyey rasuulkiisana uu cadday sala allahu aley wasalam la dhaafiyo ama laga gaabiyo xadgudubka qaaliban waa dhaafinta la dhaafiye arrinta iyada inay muxuu ahay banaanayn ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo afartanaad waa xadiidun xasanun saxiix xasanun cinda qowmin wa saxiixun cinda qowmin xasanun fii wajhin wa saxiixun fii wajhin cala ikhtilaafi alculamaa fi dalik qala imaam nasai caley raxmat ullah akhbarana maxamuud ibn khaylaan almarwasi waa hiqa qaala xadatanaa yacla ibnu cubayd ibnu umayata alkuufi ninka isaga ah waa hiqa ilaa fi xadiidihi can athawri fa fiihi liin axaadiistu thawri ka wariyo dacfi baa ku jira iyo tabardaro laakiin sida kale waa hiqa weeyaan sida kale waxaa weeyaan waa nin hiqa ah qala wuxu yhi xadaanaa sufyaan thawri ayaa noo warramay sufyaan thawri can muusa ibnu abi caaisha ayuu ka warramay muusa ibnu abi caaisha waa hiqatun cabid can cmr bn shacayb cmr bn shacayb ayuu ka wariyey can abiihi aabihii oo shucayb ayuu ka wariyey can jaddihi awowgii oo cabdullaahi bn camr caasi ayuu ka wariyey meeshaan markii la maraa camar ibnu shucayb aabihii waxaa weyaan ibnu moxamed ibnu cabdillahi ibnu camr caasi weyaan camr ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdillaah ibn camr ibn caasi radia allahu tacaala canhum marka camar ibnu shucayb isaga waa saduuq isaga war ma lahan isaga waa saduuq war ma lahan sidoo kale aabihii oo shucayb ahna waa saduuq isna waa saduuq maxamed oo awowgii ah oo muxuu ahaa camar awowgii waa laga boodaya aabihii mark markuu leeyahay can camar ibnu shucayb shucayb camar ibnu shucayb ayaa xadiidka uu ka wariyey ibn muusa ibn abi caaisha can abiihi aabihii ayuu ka wariyay oo shucayb ah kow aha can jaddihi awowgii oo cabdullaahi ibn camr ibn caasi ayuu ka wariyey marka sidaa weeyaan oo marka meesha waxaa dhexda laga saaray moxamed ibn cabdillaah cabdullah ibn camr ibn caas wilka udhal moxamed ahaa oo camr ibn shucaybna awowgii ahaa ayaa meesha laga saaray marka can abiihi can jaddihi culimada waxay leeyihiin ay jaddu shucayb Eh, eh, jad shucayb eh, weyaan shucayb awowgii shucayb ibn muxamed ibn cabdillahi bn camr weyaan radia allahu tacaala canhum saasna culimada intooda badan ayaa qaba weyaan waxay qabaan camr ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdullahi bn camr ilcaas markii laleeyahay uu leeyahay ninka la camr ibn shucayb can abihi aabihi uu leeyahy aabihi waa shucayb can jadihi jadigii ku dhagnay ma ahan oo maxamed ahaaye wuu ka boodaya isaga wuxuu boodayaa waxa weeyaan waxaa loo boodaya cabdullahi bin camr marka can jadihi damiirkana waxaa loo celiyaa haaliban ay u celinayaan culimada shucayb weyaan shucayb ibnu muxamed ibn cabdillahi bin camr alcasi radi allahu taala canhu arda can jadihi haddii marka saas ay noqoto xadiidkiisa marka xadiid saxiixa waa xadiid waxa weeyaan aan inqiaaci waxba ay ku jirin laakiin hadii nin kale ama irsaal uusan ku jirin haddii marka uu yidhaahdo nin kale yidhaahdo can camr ibnu shucayb can abiihi aabihi oo shacayb ah can jaddihi muxamed eh, ina cabdilaahi ah qaala wuxuu yidhi jaa carabiyun hadduu yidhaahdo xadiidkaas marka waxay noqonaysaa eh, wuxuu noqonayaa mursal ayuu noqonayaa wa mursalun minhu saxaabiyun saqad saxaabiga ee meesha laga bixina ilan maxamed saxaabi ma ahan wa hada asaas culimada waxay leeyihiin can jadihi jadigaas waa cabdullahi bn camr bn caas wuxuu u yahay shucayb wooyaan qaala wuxuu yidhi jaa araabiyun reer baadiya ayaa yimid cabdulahi bin camr cas ayaa dhihi ila nabi u yimid sal slam yas'aluhu isagoo wax ka weydiini can ilwuduui weysada ayuu wax ka weydiinaya fa araahu wuu tusiyey nabigeena sala allahu alayh waali wasalam alwuduu'a weysada habka loo weyse qaato halaatan halaatan saddex saddex jeer oo xibin kasta in saddex jeer la dhaqa ayuu tusiyey uma qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salatu salaam haakada alwuduu weysada waa noocan faman zaada qofkii weysadan kordhiyo calaa haada arrinkan ka kordhiyo oo saddexda dhaafiyo faqad asaa wuu xumeeyey xumaan ayuu la imaaday watacadaa wuuna xadgudbay wadalama dulmina waa la imaaday ayuu nabiga cadayna sala allahu calayhi wa alihi wasalam marka weysada saddexda inaan la dhaafinin ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu baray ninkaa reer baadiyaha weeyaan baabka boqol iyo lixaad alamru biisbaaqi lwuduu weysada in la wanaajiyo faritaan lisfara iyo ajirka ku sugan ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam anasai aleyh raxmatullah akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi ibnu carabiy albصri iqa weeyaan qaala xadaana xamaad ibn zayd ibn dirham waa iqa qala wuxu yihi xadaana abu jahdam muusa ibnu salim waa saduuq qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdulahi bn cubaydillahi bn cabaas waa iqa isna raximah llah qaala wuxuu yidhi ubaydla cabdullahi eh, ibn cubaydilah ibn cabaas cabdullahi bn cabaas ayaa waxaa weye awow ah qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahaynay juluusan kuwa fadhiyo cinda cabdillahi bn cabaas ayaan la joognay faqaala wuxuu yidhi wallahi allan ku dhaartay maa khasana rasuula rasulka alla nuguma naguma yeelin haddii ahlu beytka aan nahay bishayin shay duuna annaasi dadka sokadood ilaa bihalaathi halaathati ashyaa saddex shay mooyane yani saddex shay iyuu nabiga si gooni ahaan noogu dardaarmay macnaheeda maahan ayaga kaligood inaad gooni ku yi laakiin yacni waan ka haynaa weeyaan oo nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam ayaa arrinka isaga aan ka haynaa ayuu leeyahay waaya maa khasana naguma gooniyeerin rasul rasulka naguma gooniyeerin bishayin shay duuna annaas dadka eh, sokadood ilaa bihalaathati ashyaa saddex shay mooyane fa inahu nabigeena alayh sla slam amarna wuxuuna faray an nusbiq lwudu waysada inaan wanaajino walaa nakula sadaqad sadaqa iyo zakadana inaan cunin maxaa yeelay awsaaqu nnaas aalubeytka looma ogola walaa nunzi alxumura dameeraha inaanan u qabanin cala alkhayli fardaha oo faras inta la qabto eh, lab ah eh, cafwan dhidig ah loo qabto marka dameer oo waxa weeyaan muun ah amaba laba loo qabto kadibna muxuu aha uu koro sidaasna ilmo ay muxuu aha halkii eh, ka dhashaan ama faras iyo dameer iyo labeeb oo ka dhasho arrinta iyada ayaa waxa weeyaan eh, nabigeena u diiday sala allahu alayh waali wasalam marka intaas iyada ah saddexdaa shay ayuu nabigeena eh, noo sheegay arrinta ayadan ummaddan ay muxuu caam u tahay laakiin wuxuu leeyahy waxyaabaha nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu noo sheegay ayay ka mid tahay ood muxuu aha annaga aan xadiidhaan ugu soo warinay waaya xadiidkan insha allahu tacala fi baab alkhayl ayuu ku imaan doona asagoo mxuah ziyaado wato xadiidka boqol iyo labayo afartanaad qala imam nasai aleh raxmat lah abarna bnu saciid qala xadathana jariir ibn cabdilxamiid adabbi wa saxiix kitaab wa hiqa kitaabkiisa wax ka wariyo buug wax ugu qorna hadduu wax ka wariyo saxiix weeyaan lakiin hadduu xifdigiisa wax ka wariyo waa halis can hilaal ibni yusaaf waxaa laga wariya hiqa weeyaan can abi yaxya alacraj misdac waa maqbuul maqbuul weeyaan maqbuul yaa la yihahdaa maqbuul waxaa la yidhaahdaa qofka kasoo soko maray saduuq amaba kasoo soko maray saduuqun yukhtiu amaba kasoo soko maray saduuqun yukhtiu kathiiran waa martabada shanaad taqriiban maraatibta oo ilxaafid ibnu xajar uu uqeybiyey rawaadda uqeybiyey martabada shanaad weeyaan ibnu xajar marka markuu yidhaahdo alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah markuu saduuqun markuu yidhahdo cafwan maqbuul ninka isaga waxa weeyaan haddii qof raaco la helo mutaabic haddii u helo isaga la mid ah isaga la mid ah taqriiban hadduu helo xadiidkiis waa la qaadanaya laakiin hadduu waayo lama qaadanayo arrinka asaga waxaa qaba alxaafid ibn xajar aya raxmatullah lakin muxaditiin in badan oo kamid waxay qabaan iyo ragga mxuu ahay rijaasha aadka uga shaqeeyo maqbuulka xadiidkiisa inaan mxuu ahay muarax uusan ahayn inuusan muarax ahayn ayay qabaan weyaan wallahu aclam marayaan insha allahu tacaala mustalaxaadka iqada iqatun thabtun insha allahu tacaala ayaan qeyb qeyb eh, u baraarujin doona biidn illahi caza wajal waayahay aan ku noqdo xadiidka xadiidka boqol iyo laba iyo afartanaad qaala alimam nasai aleh raxmat llah akhbarna qutaybat bn saciid qala xadathana jariir ibn cabdilxamid adabbi wa hiqatun saxix alkitaab can eh, mansuur ibn muctamir wa hiqatun thabt can hilal ibni yasaaf wa hiqa can abi yaxya alacraj oo misdac loo yaqaano maqbuul weeyaane can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma saxaabiga jaliilka mugtirka ahaa qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yiri sl slm asbiqu lwudua warweysada wanaajiya oo si fiican u weyse qaata weeyaan yacni qofka isdhadhaafis inuusa u weyse qaadanin oo si quruxsan ilaan ilaahi subxana wa tacala ayuu qofka kulankiisa u diyaar garoobaya marka inuu saa u qaato weeyaan quruxsan u weyse qaato baabu lfadli fi dalika fadliga kusoo arooray weysada in la wanaajiy ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo saddex iyo afartanaad waa saxiix weeyaan qala imam nasai aleh raxmat ullah qutayb bnu saciid ibnu jamiil bn ariif albaqani wa hiqatun thabt can malik bn anas imam dan hijra hiqatun faqiihun xuja weeyaan can ilcalaa ibni cabdiraxmaan alxuraqi waa saduuqun rubama wahim inuu muxuu ah wax ismoodsiyo ayaa dhici karta mararka qaar eh, si aan eh, xaalad ahna ismoodsiiyo can abihi aabihi cabdiraxmaan ibni yacquub aljuhani waa hiqa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu taala ardaha ana rasul rasulk ala sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi alaa uhbirukum idiin sheega bimaa shay yamxu uu ku dhaafo allahu alweyna bihi isaga u ku tirtiro alkhataaya gafaafka wayarfacu bihi uu ku salamariyo aldarajaat darajooyinka isbaaqu lwuduu'i weysada oo la wanaajiyo cala almakaarihi waxaa weyan qofka xilliga uu weliba dhibsani qabow iyo wixii la midka wa kadratu lkhuta iyo tallaabada inuu qofka u badiyo iyo socodka ila masaajida masaajida ilaahay baa subxaana wa dembiyada ku tirtiro oo darajooyinkan kor uu qaado weyaan iyo waintidaaru salaati bacda sala markuu qofka salaad ka baxa inuu salaada kalena kusuga ama fadhiha kusuga ama qalbigaba kasuga weya culimada qaar say qabaan fadalika mkiinaas ay aribaatu qofka inuu muxuu ahaa ribaad iyo jihaad iyo dhufaysgal inuu ku jira weyaan fadalika mkiinaas aribaatu waxa weyaan furon ilaalin iyo rondayn fadalika mkiinaas ayaa aribaatu jihaad weliba muxuu ahay la rondeeyo amaba waxa weyan thuquurta iyo xuduud ilaalina weeyaan jihaadka noocyada ugu fiican ayuu kamid yahay ribaadka qofka inuu muxuu ahay xuduudda muslimiinta ilaaliyo dowla islaamiya xuduuddeeda inuu ilaaliyo waxaa weyan od meesha iyada dhufayska ku jira ayaa ribaadka la yihahdaa weeyaan marka qofka inuu arrimaha la imaado weysada uu wanaajiyo xiliyada xataa la dhibsani iyo masaajidda inuu mar kasta u tallaabo qaado iyo salaad salaad kale muxuu ahaa lagu suga tanuu dukanayaa markuu tukada tii kale ayuu sugi ama weysadii laftirkeed ayuu ku sugi amaba qalbiga ayay u taagan tahay intaba waa noqon kartaa weyaan ama intoo iskula wada jirta waa noqonaysaa arrinka isaga marka waxay noqonaysaa darajo wax kor u qaado dembiyadana uu rabbi ku dhaafo subxaana wa tacaala waana ribaatun fi sabiili illah jidka ilaahay subxana wa tacaala oo qofka waardiya oo ku jira oo halkaas uuska soo dhaqaaqin weyaan katrat lkhuta iyo almasaajid markii baabka ay noqoto annaga beryahan kolley waad ujeedaan ama waad ogsoontihiin ood maqlaysaan ama way idin haysataa xaalada ka dhacday hadda caalam ka dhacday oo masaajidii madaarista qur-aanka ahayd madaarista islaamiga ahayd iskuulaadkii jaamicadihii wixii oo dhan in muxua ah qofil lagu wada taagay oo meel loo tallaabo qaada ayna jirin oo guryihii la fadhiyo waad arkaysaan katrat lkhuta ila lmasaajid marka cidda samayn jirtay oo wanaagaas la imaan jirtay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiis wuu siinayaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka asaga aha fadliga asaga aha ayuu rabbi ku manaysanaya subxaana wa tacaala ciddii muxuu ahaa masaajida aadi jirtay qalbigeeda ku xirnaan jiray maanta maadaama cudur qaahir ah oo ayaga awoodooda ka baxsan uu meesha ku reebay ajarkaas ilah uu qoraya subxaana wa tacala xadiid nabigeena ka sugan ayaana jira sala allahu alayhi waali wasalam oo arrinka isaga aad u cadayni waaya baabu man tawadaa kamaa umir qofkii weyseqaad sidii la faray u weyseqaat loo faray thawaabu man tawadaa qofkii weyse qaato ama u weyse qaato sidii kamaa umira sidii loo faray thawaabta uu leeyahy ayuu baabkan u baab yahay thawaabu man tawadaa kamaa umira sidii la faray qofku u weyse qaato ood alla faray subxana wa tacala rasuulkiisana wacdiya sal slam u weyse qaato thawaabta u ayuu baabkan u baab yahay boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa alimaam anasai wuxu le aleh raxmat ullah ahbarna qutayba ibnu saciid ibn jamiil ibn dariif albaqlani qaala wuxuu yihi hahy qutayba ibnu saciid qaala xadathana ley almisri weyaan ibn sacd almisri can abi zubayr abi zubayr maxamed ibnu muslim ibn tadrus ayaa la yihahdaa waa alasadi mawlaahum reer asad ayaa muxuu aha yaa xureeyey almaki waa reer maka saduuqun ilaa an yudalis waa saduuq laakinahu tadliis ayuu ku dhacaa weeyaan can sufyaan ibni cabdiraxmaan athaqafi waa maqbuul ninkuu ka warina can caasim ibni sufyaan ibni xibaan ninkaas caasim ibni sufyan wuxuu ku sheegay athaqafi inuu hiqaada yahay ayuu ku sheegay anahum iyaga caasim ayaa sidaa dhihi hazo way duleen hazwat sulaasil bidami siin hazwat sulaasil hazo loo yaqaano sulaasil ayay duuleen weyaan waa ard mxuu ahay xilligii sayid mucaawiya radi allahu taala arda waxaa isaga dhexgeli kara markii asulaasiltan aad aragto ghaswat dat asalaasil oo ka dhacday kaadimiya meesha loo yaqaano oo kuweyt hadda ku taalo ghaswada iyada ah xilligii sayid abubakr ay dhacday ciidanka muslimiinta waxaa waday oo hogaanka ahaa sayfullahi almasluul khaalid ibn waliid radia allahu tacala anu ardah wa jacala janata mahwaah khaalid ibn waliid ayaa ciidanka muslimiinta watay kadibna nimanka fursiga ahaa oo hadda dalkan iraan mandiqadaas iyo xataa iraq qeybo badan oo kamid ah ay gacanta ku hayeen ay maamuli jireen boqortooyada weynayda muxuu aha fursi ood ilaahayna subxana watacala hataa qur-aankiisa ku sheegay qulibat iruumu fi adna alardi wahum min bacdi qalibin sayaqlibuun uu rabbi subxana watacala iyaga iyo nimanka romaanka aha oo kristanka ahaa iyo kuwaanu dabcaabud ahay oo ilahayna aan aqoonsanin dagaalkooda xataa uu rabbigan ka warramay nimanka iyaga ahaa ayaa muxuu ahay iyo muslimiinta ayuu ku dhex maray ninka ciidankooda watana hormus ayaa la dhihi jiray oo hogaanka ahaa halkii ayadahed ayaa hurmus lagu dilay mubaaraza iyo in laisu soo banaanbaxa isaga iyo khaalid bin waliid radi allahu taala ardah ayaa isu soo banbaxeen kadibna labadoodii ayaa muxuuaha isku fakadeen oo halkii ayaa hurmus la dhigay ciidankii gaaladana si xun baa loo jibiyey daat salaasil waxaa loogu bixiyey ciidankii ayay xirxireen si ay u caarinaa ciidankii waa la isxirxiray marka arrinta ayadahedna jab weyn ayaa kasoo gaaray marka qazo daat salaasil oo xilligii sidooba ka dhacday iyo midaan yoiska kaa dhexgelin weyaan yo iska dhexgelin taas sanadka labiy toban ayay ahayd marka midaana waa xilliga sayid mucaawiya radia allahu tacala anu arda wuxuu yidhi anahum ayaga hazaw ay duuleen ghaswat salaasil ayay duuleen fafaatahum alghaswu kadibna duulaankii ayaa hortood dhammaaday faraabatuu ribaad ayay galeen marka ribaad yani dhufayskii ayay galeen oo halkii ayay xuduud inay ilaaliyaan ay ka shaqeeyeen ama ay fariisteen weyaan uma rajacuu ilaa mucaawiyata sayid mucaawiya ayay kadibna usoo noqdeen wa cindahu abu ayuub alansaari ayaa la jooga saxaabiga jaliilka ah wa cuqbat bni caamir radi allahu tacala canhuma fa qaala caasimu wuxuu yidhi yaa abaa ayuub caasim waa ninka hadda ibn uu ku sheegay fi hiqa weeyaane fa qaala caasim wuxuu yidhi yaa abaa ayuub abuu ayuubow faatana alghazwu duulaankii ayaana dhaafay alcaam sanadkan waana dhaafay waqad uhbirnaa waxaa noola sheegay annahu man sallaa qofka tukada fi lmasaajid alarbac afarta masjid ufira lahu dambuh dambigiisa loo dhaafa masaajid saddex ayaan ogaan jirnay oo fadli gooni lagu sheegay oo muxuu ahaa aada u weyn laakiin wuxuu ku daray masjid quba almasjid alxaraam walmasjid annabowi walmasjid alaqsa wamasjid quba afartaa weyaan afarta masjid qof ku tukada ufira lahu danbuhu dambigiisa in loo dhaafaa ayaa waxa weeyaan noola sheegay ee say wax jiraan ma jirta arrinta yada weyaan fa qala wuxuu yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyow adulluka adulluka ay adulluka ma ku tasiya calaa aysara min dalik arrinkaas wax ka fudud makutusiya abu ayub ayaa dhihi inii aniga samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slam yqul isagoo le man tawada qofku weyse qaato kamaa umira sida la faray u weyse qaato wa sallaa tukada kamaa umira sida loo farayna u tukado ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadam wix hormar min camalin camal lahu camal xun weeyaan dabcan kadalika sidaa miyayaa cuba cuqba ibn camr iyo marqaad gashana abu ayuub saas mxu sow ma ahan sow sidaa ma ahan qaala wuxuu yihi cuq bn caamir nacam ha labadaa saxaabay askii markaad kaceen sayid muxuu aha mucaawin oo agfadhiyey radia allahu tacala canhum jamiica marka waxaa weyaan qofka inuu eh, la imaado weysadii ilaahay uu faray subxaana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum aydiyakum iyo nabiga su u weyse qaadanay sala allahu alayh wali wasalam inuu sida ayaad u weyse qaato oo kadibna sidii loo farayna uu u tukada khushuucdii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo wixii la akrinayay sida nabigeen uu samey sal l slm salluu kamaa ra'aytumuni usalli uu qofka u tukada dembigiisii hore ayaa ilahay ugu dhaafaa subxaana wa tacaala saddex saxaabi oo midna u aamusnaa labana ay muxua ah iskaga markaad kaceen ayaa arrinka caddeeye weeyaan xadiidka boqol iyo shan iyo afartanaad wa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah ahbarna moxamed ibn cabdilcla asancaani albasri waya hiqa qaala xadathana khalid ibn xarit alhujaymi wa hiqatu thabt can shucbata ibn xajaaj waxaa weeyaan alimaam can jaamic ibn shadaad almuxaaribi waa hiqa isna qaala wuxuu yidhi jaamic ibn shadaad samictu waxaan maqlay xumraan ibnu abaan ninka xumraan ibn abaan la yihahdo oo mawla cuhmaan ibnu cafaan sayid cuhmaan ayaa xuray waa hiqa weeyaan ahbara wuxuu sheegay ana abaa burdata ibn abi muusa alashcari waa hiqa isna fi lmasjid masaajid dhexdiisa ana eh, aan ku noqdo marka qaala wuxuu yidhi jaamic ibn shadaad samictu xumraan ayaan maqlay ibnu abaan ahbara isagaa u sheegay abaa burdata u sheegay oo ugu sheegay fi lmasjid masaajid gudihiis ugu sheegay muxuu u sheegay anahu isaga ninka la yidhahdo xumraan samiic inuu maqlay cuhmaan ibn cafaan radia allahu taala arda amiir lmuminiin yuxadiu isagoo ka sheegay can rasul rasul sl slm yqul isagoo leh man atama alwudu'a qofka weysada taam yeelo kamaa amarahu llah allaweyne weyne siduu u amray caza wajal fasalawaatu alkhams salaadaha shanta ah kafaaraatun limaa baynahuna wax alla wixii udhexeeya ayay dembi dhaaf ka yihiin ayuu nabiga yihi sala allahu calayhi waali wasalam marka qofka weysadii siduu alla u faray intuu weyse qaato kadini kadibna salaadii shantaa tukada dembiyada u dhexeeyey ayuu ilaahay subxaanah watacala ugu dhaafaa weyaan xadiidka boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa imam nasa'i wuxuu ley aleyh raxmat ullah ahbarna qutayba ibn saciid waa taqaana qutayba ibn saciid can malik ibn anas imam dar hijra can hishaam ibni curwa waa faqiihun thiqa can abiihi aabihi curwa ibn zubayr isna waa faqiih can xumraana mawla cuhmaan bn cafaan wa hiqa ana cuhmaan bn cafaan radi allahu ta an arda qala wuxuu yidhi samictu rasul rasulka ka maqlay sal slam yqul isagoo le maa min imri'in qof ma jira yatawada weyse qaata wa fa yuxsinu wudu'ahu weysadiisa wanaajiya uma inta kadib yusalli tukada asalaad salaada ilaa hadduu jira ufira lahu waxaa loo dhaafaa ah, maa baynahu isaga intuu dhexaysay iyo wa bayna salaati luqraa salaadi kala inta udhexaysa xataa yusaliiha ilaa uu ka tukada yani salaadii marku ilaa uu ka tiro weyaan markuu tiro waxaa weeyaan dembigii hore oo dhan ayaa lagu tirtiraa xataa yusalii hadan salaadii dambe uu tukanayay tukashadeeda eh, weyaan eh, yani dhamaystirkeeda weyaan ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu isaga inta udhexaysay wa bayna asalaati salaad kale alukhraa xataa yusaliiha ilaa ku tukada yani dembigii ilaa salaada xilligeed uu ka imaado oo salaada ka dhameeya dembigii uu galaya ayaa salaada lagu tirtiraa weyaan ayaa lagu tirtiraa tii kan waa sidoo kale waaya xadiidka boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa alimam النasائي wuxu ley alيh raxmat الlah akhbarna cmr بn mansuur qaal cmr mansuur waxa weeyaan abu saciid alxaafid weeyaan ninka asaga waa hiqat thabt waxaa wax ka wariyey alimaam النasaaئي ragga imaam النasaaئي mxuu aha la goori noqday ayuu ka yahay cmr ibn mansuur qaala wuxuu yihi magaciisa waxaa la yihahdaaba abu saciid alxaafid hahay abu saciid alxaafid ayaa la yihahdaa marka camr ibn mansuur ninkaas marka waxaa la gooni noqday alimam النasai alيh raxmat الlah wa thabt qala wuxu hi xadaثna aadam ibn abi iyas waa hiqa hy qala wuxuu yihi xadathana leyth wa bnu sacdin wa hiqatun thabt hiqatun thabt waa taqaanaan qala wuxuu yihi xadathana mucaawiya ibnu salix alxadrami waa saduqun lahu awhaam waa saduuq laakin wuxuu leeyahay ismoodsiina ayuu leeyahay waxbuu ismoodsiiya mararka qaar qala wuxu yihi akhbaranii abu yaxya ayaa ii waramay abu yaxya sulaym ibni caamir hahy waa hiqatun wuxuu dhintay boqol iyo soddonka jir nabigana sal slm iyo wa damratu ibnu xabiib waa iqatun azabidi weyaan wa abu alxa nucaym ibnu ziyad alanmari iqatu yursil waa hiqa laakina mursil xaadiista mararka qaar wuu la booda korbu buu u tuuraa ilaa uu muxuu aha nabiga isagoo muxuu aha intuu dhexays uu ka boodo weyaan ka booda mararka qaar qaaluu waxay yihahdeen samicnaa waxaan ka maqalnay inta ayada ninka la yihahda abu yaxya sulaym ibnu camir oo hiqa ah iyo damr dam ratu ibnu xabiib abu talxa oo nucaym ibnu ziyaad la yihahdo intaba waa nimin muxuu ah hiqa ah waxay yidhahdeen samicna waxaan ka maqlnay abaa umaamata albahili waxaan ka maqlay suday ibnu cijlaam waa saxaabi jaliil wuxuu geeriyooday ko iyo sideetanka jir nabigena sal slam qul isagoo leh samictu waxaan ka maqlay camar ibnu cabasat ayaan ka maqlay qul isagoo qultu waxaan yaa rasuul rasuulka allow kayfa alwudu weysada waa side si loo weyse qaataa qaala wuxuu yidhi ama alwudu'u weysada miya fa adiga idaa tawada'ta haddii aad weyse qaadato oo faqasalta aada dhaqdo kafayka labadaada calaacalood wayadayka ku noqdo marka ama alwudu'u weysada miyaa fa inaka adiga idaa tawada'ta haddii aad weyse qaadato oo faqasalta aad dhaqdo kafayka oo labadaada calaacalood fa anqaytahumaa an nadiifiso kharajat waxaa baxa khataayaaka gafafkaada min bayni adfaarika cidiyahaada iyo wa anaamilika farahaada afkooda iyo foodooda ayay mxuu ahaa dembiyaalkaada ka baxan weyaan fa idaa madmadta haddii aad luqluqata wastanshaqta aad sandaarata min man khirayka labadaada mxuu ahay sandul markii aad mxuu aha aad ka sandaarato intaad luqluqato kadib labada sandulna aad biyo geliso waqasalta aad dhaqda wejhaka wejigaada iyo wayadayka labadaada gacmood ila almirfaqayni labada jaqiil ama labada xusol laga gaaro oo masaxta ra'saka madaxaada aad mxu biyaha mariso lagihir waa la jiraanay waqasalta rijlayka labada lugood aad dhaqda ila alkacbayne hanqawyada laga gaaro iktasalta waxaad ka qabaysatood iska dhaqday min caamati khataayaaka gafakaada intooda badnayd waa iska dhaqday weyaan waa iska nadiifisay fa in anta adiga haddii aad wadacta dhigta wajhaka wajigaada lilaah alla weyne caza qaalibaha ee wajalla weynaaye kharajta waad ka baxdaa min khataayaaka gafafkaada ka yowma waladadka umuka maalintii hooyada ay ku dhashay oo kale ayaad ugu baxdaa weyaan marka weysadii fadliga laga hela iyo qeyb walba biyogelinta la biyogelinayay wanaagga laga heli ayuu nabiga noo tilmaamay sala allahu alayh waali wasalam ilaa qofka uu ka baxay isagoo waxaa weeyaan weligiis dembi aanan la imaanin la too weyaan qaala abu umaamata wuxuu yhi faqultu waxaan ihi ya camr ibnu cabsa cabasa camrna cabasow undur maa taqulu arrinka ad leeda hubsa arrinka ad leeda iska hubi sewa akullu haada waxaasoo ajar miya iyo waxaasoo wanaag miya yuctaa lagu bixinay fii majlisin waaidin hal boosme wanaag lagu bixini arrintii ayaa la weynaatay faqala wuxuu yidhi amaa wallahi amaa wallahi laqad laqad kabir kabirat sinii amaa wallahi allaan ku dhaartay laqad kabirat way weynaatay sinii da-dayda wadana ajali ajashaydin way soo dhawaatay qofku marba hadduu weynaado ajasiisi u dhawaaday weyaan mararka qaarna dad yar ayaa muxuu ahaa dadka weynayo jooga la dilaa oo dhinta laakiin asal ahaan sida qaalibka ah qofka markuu muxuu ahaa yaryahay yahay iyo markuu weyn yahay geerida waa u kala nugul muxuu ahaa inuu dhow yahay qofka weyn ayay u badanta weyaan wala amaa wallahi allan ku dhaartay laqad kabirat sinii da-dayd way weynaatay wadanaa ajali ajashaydi way soo dhawaatay wamaa bi anna muxuuha iima sugna wamaa bi iguma sugna min faqrin wax dhibaato ah iyo baahi ah oo fa akdiba aan u been sheega calaa rasuli rasulka aan ugu been sheega wax hadda baahi igu xambaaraysa nabi maxamed inaan ku been abuurta maba jirta weyaan walaqad samictuhu ama walaqad samicatu waxaa maqashay udunaaya labadayda dhagood ayaa maqashay ayuu leeyahay wawacaahu qalbi qalbigaygaana e wuu xifdiyey min rasuuli llahi wuu ka xifdiyey sala allahu alayh waali wasalam marka fadligaas qiimaha badan iyo weyninka badan ayuu rabbigan wa tacaala salaadii inta waxaa weeyaan weysadii iyo salaadii oo wejiga dhulka alla u dhigana dartii ayaa lagu helaya weyaan wa dalik fadlullahi yutiihi man yashaa wallahu dilfadli lcadiim fadliga ilahi waasanimihiisa ayaa laga qaadanaya weyaan baabka boqol iyo sagaalaad baabu lqowli bacda alfaraaqi min alwuduu marka weysada qofka uu ka baxa kadib muxuu dhihi muxuu dhahaya xadiidkan ayaa noo cadayni xadiidka boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai aleyh raxmat ullah ahbarna maxamed ibn cali ibn xarb almarwazi maxamed ibn cali eh, ibnu xarb almarwazi wuxuu caam ku yahay aturk aturk ayaa loo yaqaanaa waa hiqa qalu xadathana zayd ibn xubaab zayd ibn xubaab ninka la yihahdo waa ninka caamka ku ah magaca la yihahdo al cukli cukli ayaa loo yaqaanaa saduuqun yukhtiu fi xadiid thawri hadduu thawri wax ka wariya wuu ku gafaa weyaan waayahay hay qaala wuxuu yihi xadathana mucaawiyat ibn salix ayaa noo warramay alxadrami waa saduuq lahu awhaam can rabicata ibn yaziid adimishqi hiqat cabid can abi idriis alkhawlani waa caaid ullah ibni cabdillaah calim shaam weyaan bacda abi darda waan soo mara mukhadram islaamnimadan wuu soo gaar nabigeenana alai slat slam ma muusan arkin can abi idriis alkhawlani can abi cuhmaan abi cuhmaankan inuu yahay saciid ibnu hani alkhawlani ayaa ayaa la sheegay waxaa kaloo la sheegay inuu isaga ahayn qaarna waxay dhan waa majhuul laba jeerba maadaama uu daba socda abi cuhmaankan eh, abi abi idriis alkhawlani xataa isaga hadduu daciif ee majhuul yahay eh, waxaan beeskiisi xiray oo muxuu aha nagu filan abi idriis alkhawlani caaidullah ibni cabdillah ayaa nagu filan can uqbat ibni caamir eh, aljuhani waa saxaabi jaliila can cumar bn khataab wuxuu ka wari radi allahu tan arda qala wuxu yhi cumar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal sl man tawada qofku weyse qaato faxsan lwudua weysada wanaajiyo uma qaala yihahda ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane ashhadu waxaan qiraya ana moxamed nabi maxamed cabduhu adoonka alla inuu yahay iyo wa rasuulu rasuulkiisa futixat lahu waxaa loo furaa thamaaniyatu abwaab aljanna jannada albaabaheeda sideedeeda ayaa loo furaa weyaan yadkhulu gala min ayiha shaa abwaabta ayada iyo baababkaas midka alla midkuu raba ayuu ka geli ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waali wasalam yacni camal yar weyse intaad la imaado kadibna aad kelimadaas ku dhawaaq tawxiidka ayuu rabbiga subxana watacala baabadii jannada kugu furaya waa fadli ilahi subxaana wa tacala fadligaas marka inaan ilaahay ku mahadino aanan la hilmaamin ducadaas ayaa loo baahan yahay baabka boqol iyo tobanaad xilyat alwudu weysada quruxda qofka lagu siin doono maalinta qiyaama oo qofka janjima jijima iyo saacado iyo adduun qiimo badan ayaa weysadii meesha ugaaraysa ayuu rabbiga subxana watacala maalinta qiyama ugelin doonaa xadiidka boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixisna qaala imam nasai aleh raxmat akhbarna qutaybata bni saciid can khalf wahu bnu khalifa khalf bnu khalifa saduuqun ikhtalata fii aakhirihi markii dambe uu gaboobay ayuu isku darsamay lakiin marka hore saduuq ayuu ahaa can abi malik alashjaci abi malik alashjaci waa sacad ibnu طariq waa hiqa can abi xaazim abi xaazim sulayman alashjaci waa hiqa sulayman alashjaci waa hiqa weeyaan qala wuxu yihi kuntu waxaan ahay khalfa abi hurayra abi hurayra ayaan gadaashiisa joogay wahuwa yatawadau lisalaat isaga salaad u weyse qaadani wa kaana wuxuu ahaa abu hurayra yaqsilu mid dhaqi yadayh labadiis gacmood xataa yabluqa ibdayhi ilaa labada kelkilood uu ka gaaro gacantii ilaa halkaasuu ka gaarsiina weyaan fa qultu waxaan abaa hurayra abaa hurayra maa hada alwuduu weysada noocan maxay ahayd annaga jiqilaha iyo xusullaha maan ogeynay weysadan la gaarsiinay muxuu ahaa kilkilaha maxay ahayeen maxay ahayd fa qaala lii wuxuu yidhi ya bna faruukh faruukh muxuu ahaa yaa banii faruukh faruukh muxuu aha ilmihiisiyo ilmihii faruukhow faruuqa imaam nawowi wuxuu leeyahay waxaana soo gaaray inuu faruuqa ahaa nabi ibraahim wiilashiis mid ka mid ah oo ismaaciil la dhashay inuu ahaa ayaana soo gaaray ayuu leeyahay waalcilmu cind allah wallahu aclam yani halkaas ayaad kasoo jeedaan weyaan nabi ismaaciil eh, iyo nabi ibrahim ayaad kasoo jeedaan weyaan antum hahuna ma halkaan aad joogtaan uma jeedin in mxuaha in la arka uma haysanin low calimtu haddii aan ogaan lahay anakum adinka hahuna halkaan inaad joogtaan maa tawada'tu hada alwudu weysada noocan ma weyse qaateen samictu khaliilii ayaan ka maqlay eh, wadaygay nabiga alayhi sala slam khaliil isaga ummadda kama dhigan karo ilah baa khaliil ka dhigtay lakiin saxaabada way ka dhigan karaan abu dar ayaa kamid ragga muxuu aha laga soo wariyey inuu khaliil yiri yaquul isagoo tabluqu way gaaraysaa xilyat lmu'min qofka eh, xaragada iyo muxuu ahaa quruxda gacmaha loo suri xayu yabluqu lwudu weysada meeshuu gaarsiiyo ama meesha weysada ay u gaarta ayaa maalinta qiyaama loo gelin doonaa xararka iyo quruxda iyo muxuu ahaa eh, waxyaabaha gacmaha loo sura iyo lugaha meesha weysada ay u gaarta ayay maalinta qiyama u gaaraysaa nabigan ayaan ka maqlay ayuu leeyahay sala allahu alayhi waalihi wasalam marka weysada in la dheeray ayuu abu hureyre qabay aad iyo aad loo dheeray ilaa xataa halkaad la gaarsiiy ayuu qabay radi allahu taala arda saxaabada inteeda badan laakiin eh, mirfaqeynku bay gaarsiin jireen xadiidka boqol iyo kontonaad qaala imam nasai aley raxmat llah abarna qutayba ibnu saciid can malik ibn anas imam darhijra an calaa ibn cabdiraxman saduuqun rubama wahim can abihi abihi cabdiraxman ibn yacquub aljuhani wathiqa can abi hurayrata waxa ka weri radi allahu ta arda ana rasul rasulka sl slm wuu baxay ilmaqbarati qubuurta ayuu baxay faqala wuxuu yihi asalaamu calaykum assalaamu calaykum nabadgely ha ahaato daara qowmin mu'miniin qolo mu'miniin daartoodiiyo wa inna anagana insha allah alloweyn hadduu doono bikum adinka laaxiquuna kuwa idinka daba imaada ayaanahay shaki ma lahan dhammaanteen qubuurta waan geli doona waan ka daba tegi doonaa dadka inaga horreeyey nasal llah an yarxamna wa iyaahum wadidtu waxaan jeclaan lahay anii aniga qad raayna anii aniga qad ra-aytu inaan arkay ikhwaanana walaalahanaga inaan arkaan aad u jeclaan laha saasuu nabig sal slam walaalahii inaan arkaan jeclaan lahaa qaaluu waxay yidhan ya rasul rsulka allow alasna ikhwaanaka anaga walaalaha sooman nihin qala wuxu yihi bal antum asxaabi adinka asxaabtayd ayaa tihiin waikhwaanii walaalahi aladiina ku weeyaan lam yatuu bacd weli aanan imaanin wa anigana faratuuhum cala alxawd celali ayaan mxuu ah darka usi ah weyaan xawdka oo nabiga calayhi sala slam ummaddiisa u diyaariyey oo rabbi u diyariy subxana wa tacaala ayaan celaliya usi ah kususigu weyaan waan usii diyaarinaya qalu waxay ya rasul rasuulka allow kayfa tacrifu man ya'tii bacdaka min ummatika kayfa sideebaa tacriif u garanaysaa man ya'tii qofkii yimaado bacdaka gadaasha min ummatika ummadaada ka mid seed u garanaysaa dadki waa mxuu ah malaayiin qaala wuxuu yihi ara'ayta bal ka waran low kaana haddii uu sugan yahay lirajuli rag khaylun farda gurun bariir lah muxajalatun xibno garan oo cadaan lah weyaan fii khaylin farda kudhex dhex jirta buhmin duhmin ee wada muxuu ahay qadiid aho madow alaa yacrif miyuusan garanayn khaylow fardihiisa qaal waxay yidheen bala wuu garanayaa qaal wuxuu yidhi fa inahum ayaga ya waa imaanayaan ummadayda yowm alqiyamati maalinta qiyaama quran iyagoo xibno garan quran iyagoo bariir lah oo cadaan wejigooda uu iftiimi muxajirin xibno garan oo xibnoodii ay muxuu ahay dhalaalan weeyaan min alwuduu'i waysada xaggeed ayaan arrintaas ay ka heleen dhalaalkaas iyo quruxdaas iyo iftiinka ay ka heleen weeyaan waana anigana faratuhum cala alxawdi ana waxaan ku sugi ayuu nabiga sal ly slam ceelka ayaan ku sugay iyo e, darka ayaan ku sugay xawdki ayaan ku sugayaa weeyaan saasuu nabigan cadayna sala allahu aleyh wali wasalam marka fadliga marka ay leedahay iyo wanaagga laga heli e, weysada arrinkaas ayaa ku cad wax cad weyaan yani maalinta qiyama in iftiinkaas ilahay qofka usiiya ayuu heli weeyaan baabu thawaabi man axsana alwudua uma sallaa rakcatayn baabu thawaabi man axsana alwudua qofkii waysada wanaajiyo kadibna uma sallaa rakcatayn laba ragca tukada thawaabtu hel ayuu baabkan u baabiya xadiidka ayuu ayuu baabiya wayaan xadiidka boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiis saxiixa imaam anasai wuxuu caleyh raxmat ullah akhbarnaa muusa ibn cabdiraxmaan almasruuqi muusa ibn cabdiraxmaan almasruuqi waa hiqa qaala xadathana zayd ibn xubaab alcukli saduuq wayan yukhtiu fi xadiid thawri qala wuxuu yihi xadathana mucaawiya ibnu salix waa saduqun lahu awham qala xadathana rabica ibnu yaziid adimishqi hiqat cabid can abi idris alkhawlani wa caalim sham bacda abi darda alkhawlani abi idris alkhawlani can abi cuhmaan wuu noo soo hormaray waa ninkii aan la inuu muxuu ahay eh, majhuul inuu yahay iyo in muxuu ahay eh, nin kale u yahay alaisku hayay lakin waxaan idhi abi idris alkhawlani ee xadidka wariyay isaga marka waa iska un mutaabic iska ahaa can jubayr ibnu nufayr alxadrami jubayr ibn fayr waa hiqatun jaliil mukhadram can cuqbat bni caamir aljuhani ragga waan soo wada marnay radi allahu ta arda qala wuxu qala rasul rasulka wuxu yri sl slam man tawada qofku weyse qaato oo fa axsana weysada wanaajiya uma salla tukada rakcatayni yuqbilu calayhimaa la aada biqalbihi qalbigiisa iyo wejhi wejigiisa labada rakca un iyo alla xaggii aado wajabat lahu jana jana waajibt allahu akbar allahu akbar allahuma ina nasaluka aljana wanacudu bika min annar baabka boqol iyo toban iyo labaad baabu maa yanqudu alwudu'a waysada wax jibiyay ayuu baabkan u baab yahay yowma laa yanqudu waxaanan jebinayn alwudua waysada min almadyi madyiga ah yacni madyiga qofka markuu muxuu ahaa mubaasharo sameeyo oo labada qof oo isqabo xaaska iswa isu taabtaan amaba ay baashaalaan insaxa tacbiir ayagoon muxuu aha galma samaynin waxaa kasoo baxa biyo ayaa kasoo baxa biyaha iyaga ahna minidi ma ahan biyahaasa marka waxaa weeyaan madya la yihahdaa waa najaaso waa sida kaadadoo kale marka waysadana way jibinayaan weyaan sida weyaan marka khulaasada abwaabtan eh, m axaadiis ah, noo soo socota khulaasadeeda waxaa wey madyiga wuu eh, weysada waa jabinaya weyaan marka waxyaabaha kasoo baxa eh, xibin taran kasoo baxa waxaa kamid mid ah almaniyu waa daahir almadyu waxaa weyaan midaan istataabashada iyo howlaha kusoo baxa weyaan tan saddexaan alwadyu kaadida gadaasheeda qof markuu kaadiy kadib ayaa muxuu ah, ay kasoo baxdaa aminidii oo kale ayay u adag tahay laakiin saddexdaas minadii intaan ka labada kalaba waa najaaso weyaan waa najaaskadada ay la xugan yihiin waysadan way jibinayaan weyaan waayahay xadiidka boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiidun xasanun saxiix xasanun saxiix waxaan sheegnay xasanun cinda qowmin saxiixun cinda qowm dad agtood iyo muxuu ahaa waxay aaminsan yihiin inuu xadiidka saxiix yahay qaarna waxay qabaan inuu xasan yahay amaba markii riwaayad iyo muxuuaha ariiq la eego ariiqa isaga xasan ayuu noqonay marka ariiqa la eegana saxiix ayuu noqonay sidaa weyaan qaala wuxuu yidhi alimaam nasaa abarna waxaa noo warramay hanaad ibnu sari abu sari weeyaan hiqa can abi bakr bn cayaash hiqatun xaafid laakiin markuu u weynaaday xifdigiisa wuu yara liidanaaday can abi xusayn can abi xasin cafwan bifatxi lxa can abi xasin waxaa laga wariyay abi xasin waa cuhmaan ibn caasim alkufi hiqatun thabtun weliba sunni weeyaan marar qaar laakiin inuu tadliis kudhac ayaa dhici karta can abi cabdiraxmaan sulami hiqatun thabt qaala wuxuu radi allahu taala ardaku qaala wuxuu yihi sayd cali kuntu waxaan ahay rajula nin madaan ee medi badan medid haddaan ka sheekaynayni ayaa igu badneed ayuu yidhi wa kaanat waxayd ibnatu nabiy nabiga calay sla slam gabadhiisu faatima binti rasulilahina taxtii xaaskii xaaskii ay ahayd weyaan hoosta ay joogtay fasaxaytu waxaan ka xishooday an asalahu nabiga inaan medida wax ka weydiiyo ilan xaaladda medida ay imaanaysa waa xaalad ninka iyo mxuu xaaskiisa ay mxuu ahay fara ciyaarayaan ama iyaga ay mxuu ahaa kaftamayaan wamaa ilaa dalika faqultu waxaan idhi lirajulin waxaan ku yidhi jaalisin ilaa janbi dhinacayga fadhiya salhu nabiga xukunka madida wax ka weydii fasalhu u weydiiyey qala wuxuu yidhi fihi lwudu weyse ayaa laga rabaa qofka haddii marba madi ay ka imaado weyse waa lagaba maarmaan weyaan xadiidka boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleh raxmat akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali ibnu rahwey weyaan ninki loo yaqaanay qaala wuxuu yidhi akhbarna jariir ibn cabdilxamiid adabi wa hiqatu thabt an hishaam ibni curwa wa hiqatu faqih can abihi curwa bn zubayr hiqat faqih can caliy bn abi alibin radi allahu ta arda qala wuxuu sayd cali qultu waxaan ihi miqdaad ibn swad waxaan ku idhi ibn camrn waa la yihahdaa idaa bana rajulu qofka haddii muxuu ahaay uu la kulmo biahlihi reerkiisa galma ma aha dabcan waa inta kalen soo sheegaynay oo faamdaa faamdaa madi ay ka timaado walam yujaamic xaaskiisna uusan galmoonin fasal weydii annabiya nabiga waxaad weydiisaa can dalika arrinkaas wuxuu sameynaa weydii fa innii aniga astaxyi waan ka xishoonaa sl inaan wax ka weydiiya can dalika arrinka asaga inaan wax ka weydiiy waan ka xishoonaa wabnatuhu gabadhiisana taxtii hoosteyda ay ahaatay waxaase ita wayaan fasalahu weydiiyey miqdaad ibnu camr am aswad faqala wuxuu yidhi yaqsilu madaakiirahu xibintiis taranka ayuu dhaqayaa wayatawadau weyse qaadanaya wuduuahu lisalaad weysada uu mxuu ah qaadan jira salaada ayuu weyse qaadanaya wayaan xadiidka boqol iyo afar iyo kontonaad waaye xadiidka boqol iyo afar iyo kontonaad waa munkarun bidikri camaar eh, sheekha wuxuu leeyahay alimaam albani caleyh raxmat ullah eh, ninka la faray oo la diray miqdaad ibnu aswad ayuu ahaa xadiidka labada xadiis noo imaan doontaan insha allahu taala waxay sheegayaan in ninka cali uu diray uu yahay camaar marka imaamka wuxuu ku xukumay inuu munkar yahay munkar wuxuu yahayna ragga riwaada oo ku dhex jira labada xadiidba rag maqbuul ayaa ku jira ragga hiqadahana ayay sheegeen miqdaad ibnu camr ayay sheegeen ama ibnu aswad u taqaanaba ayay sheegeen wa calaa hada asaas marka waxa weya xadiidka ay wariyeen oo ay leeyihiin miqdaad eela diri munkar ayuu ku xukumay eh, xadiidka waxaan ku laabanaya dib ugu laabanayaa eh, boqol iyo eh, afar iyo kontonaad wuxuu yihi sheekha munkarun bidikri camaar camaar sheegitaanka la sheegay munkar ayuu ku yahay isagii kanka dambeeyaba wuxuu muxuu ahay munkar u yirina waa tii aan horey u sheegnayo ninka la yiraahdo caish ibnu anas oo maqbuul ah ayaa wuxuu sheegay in ninka la diray uu yahay camaar labada riwaayadoodba labada riwaayadoodba waxaa weeyaan kan hore isaga ayaa ku jira kan dambena waxaa weeyaan sida mashhuurka ho la yaqaano caamka ah oo dadka ahlu xadiidka ay yaqaanaan miqdaad ibnu camr ama miqdaad bin aswad waa hal nin magaciisa ayaa marna la yiraha ibnu aswad min camr la yiraha ninka asaga in ninka ladirala diray u yahay ayay eh, qabaan weeyaan oo axaadiis saxiix ahna saas ayaa eh, ka muuqata in badan oo ka mid ah saas ayaa munkar marka ay ku yiraahdeen eh, laakiin waa tii horey baan u jamcinayo waxaa suuragal noqon karta ay culimada qaar qabaan in camarna eh, miqdaad ibni camar la diray amn aswad waxaa tihahdaba waxaa kaloo suuragal ah eh, sidoo kale in lala diray ninka la yidhaha camaar bn yaasir radia allahu tacala canhum ardaahum jamiican waayahay xadiidkii boqol iyo afari kontonaad qaala imaam nasai aleyh raxmat ullah qaala akbarna eh, qutayba ibn saciid qaala xadathana sufyan ibni cuyeyna can camr bni dinaar wa hiqat thabt can cata ibn abi rabax wa hiqat faqih fadilun kahiir irsaal wuxuu geeriyooday boqol iyo afar iyo tobankii can caish ah, ibnu anas waa maqbuul ana cali bn abi aalibin radi allahu ta an ada qala wuxu kuntu waxaan rajulin baan ahay madaan medi badan fa amartu waxaan faray camaar ibnu yaasir ayaan faray an yasala rasulla nabiga inuu weydiy sal slm min ajli bnatihi cindii min ajli bnatihi gabadhiisa ahaashada ay ahaatay cindii agtayda awgeed ayaan waxaa weyaan u faray isaga weyaan fa qaala wuxuu yidhi marka yakfii min dalika alwuduu arrinkaa waxaa kaaga filan weyse weyaan ama meeshii uu gaarin in la dhaqo laakiin sida kale waa isku xugun waa isku mid xataa lafdiga taqriiban uu isku dhow yahay iyo macnihiiba waa isku mid laakiin ishkaalka wuxuu ka tagan yahay ninka la diray ma miqdaad ba mise waa camaar labada waa suuragal in camaar la diray keligiis in miqdaad keligii la diray waa suuragal oo camaar munkarnimada uu sheekh ku ay tahay riwaayada camaar sheegtay amaba labadaba in la diray oo marka ninka warka keena u noqday marna uu keenay ninka la yihahdo camaar marna uu keenay miqdaad labadaba suuragal wallahu aclam xadiidka boqol iyo konton iyo shanaad munkarun aydan ayuu yidhi qaala imam nasai aleh raxmat lla ahbarna cuhmaan ibnu cabdillahi wathiqa qaala ambana umaya ibnu bistam alcayshi saduuq weeyaan qaala xadathana yaziid ibnu zureyc waa ninka taqanin hiqada habtiga ahaa ana rawx ibn alqasim rawx ibn alqasim waa hiqa eh, xadatha wuxuu ugu waramay an ibn abi najiix ama nujeyx ibn abi nujeyx ninka la yidhaahdo waxaa cabdullaahi ayaa la yidhaha almaki cabdullahi yasaar almaki weyaan ninkaas qadariya nimanka qadariyada la yihahdo qadarka alle ku talax tagay oo qadarka alle waxaa weeyaan sidii rabbi uu rabay si aan ahayn u fasireen ayaa muxuu ahay raggaas inuu lug laleeyahay amaba ragga ayaga ah inuu muxuu ahay la yara fikir yahay ayaa lagu yara tuuray waxaa suuragal mararka qaarn tadliis inuu ku dhaca ninka isaga ah waa hiqa laakiin anata ibnu abrabaax waa taqaanaan waa ninka imaamka ahaa can iyaas ibnu eh, khalifa waa saduuq can raafic ibnu khadiij radia allahu taala ardah ana caliyan sayid cali amara wuxuu faray camaaran yani camaar ibnu yaasir ayuu faray an yas'ala rasul rasuulka inuu weydiiyo sala allahu alayhi waali wasalam can ilmadyi madig inuu wax ka weydiiyo fa qaala wuxuu yihi rasuulkeena alayhi sala slam yaqsil yaqsilu wuxuu dhaqi madaakirahu xibnihiis taranka ayuu dhaqi xibnihiis taranka ayuu dhaqi wayatawadau ways qaadana weeyaan marka sida maxfuudka ah waa ninka la faray inuu yahay miqdaad sidaas ayaa taqriiban muuqata walcilmu cind allah xadiidka boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa ah. imaam anasai aleh raxmatullahi wuxuu leeyahay ahbarnaa cutayba ibn cabdillahi almarwasi cutayba ibn cabdillahi almarwasi waa yuxmadi weyan waa saduuq can malik ibn anas imaam dar alhijra can abi nadr abi nadr salim ibn abi umeya eh, ibn cabdilbar wuxuu leeyahay waxay ku ijmaaceen inuu hiqatun habtun yahay abi nadrkaas can sulayman ibn yasaar mawla maymuna wathiqatun fadilun caabid wuxuu dhintay boqol iyo sagaal jira nabigeena sal slm can miqdaad ibn aswad saxaabiga jaliilka miqdaad ibn camr maa la yirahdo horay baan u sheegnay ana caliyan sayd cali amar wuxuu faray an yasala rasul rasulka inuu weydiy sal slm can rajulin idaa dana min ahli reerkiisa duu dhawaado dhawaashada iyada waxaa weeyaan waa istataabasho iyo wixii la halmaalo oo fakharaja minhu wa kasoo bax almadyu madi ay kasoo baxdo maadaa caleyhi korkiisa maxaa ahaaday inuu soo weydiiya ayuu faray fa ina cindii agtayda waxaad ibnatahu gabadhiisi wa ana ana astaxii waan ka xishoonaya an as'alu inaan weydiiyo fasa'ala rasuullahi weydiy sal l slam can dalika arrinkaas wax ka weydiiyey faqala wuxuu yidhahdaa wajada haduu hela axadukum midkin daalika arrinkaas oo intuu reerkiisa la fara ciyaaro ama tataabto ama istataabtaan kadibna ay madi ay kasoo baxdo falyandax farjahu farjigiisa biyaha ku shugo ha dhaqa weyaan ha nadiifiyo wayatawada kadibna wayatawada ha weyse qaatadha wuduahu weyseqaadkiisa lisalaati salaad u weyse qaadanayna ha weyse qaato saas ayuu nabigan amar ku bixi sala allahu caleyhi waali wasalam marka madyiga inuu najaaso yahay oo laga weyse qaadani oo weysada uu jibini ayaa laga qaadanaya xadiidka weyaan iyo xadiis hore aan soo marnay xadiidka boqol iyo todoba iyo kontonaad waa xadiis saxiixa alimaam anasai wuxuu ley aleyh raxmat ullah ahbarnaa moxamed ibnu cabdil ayaa noo waramay moxamed ibnu cabdilala ayaa noo waramay assancaani albasri waathiqa qaala xadathana khalid ibn xaarith wathiqatun thabt can shucbata alimaamka way ataqaaneen weyan qala fi ahbaranii waxaa ii warrayma sulaymaan alacmash ibnu miraan alacmash weyan qala wuxu samictu waxaan ka maqlay mundar waxaa weeye ninka la yihahda mundiran ibnu yacla mundir ibnu yacla weeyaan can muxamed ibnu cali ayuu ka wariyey waa hiqa ninka hore can moxamed ibni cali ayuu ka wariyey moxamed ibnu cali ibn abi aalib maxamed ibnu xanafiya waa cali ayuu ka wariyay aabihia ah, ibn abi aalib radi allahu tan arda qala wuxu istaxyaytu waxaan ka xishooday an asala inaan weydiiye annabiya nabigana sal slm can ilmadyi madida inaan wax ka weydiiyo xukunkeeda min ajli faatimata faatima binti rasul lah sal slm hoos jooga hoos joogta oo xaaskayga tahay darteed ayaa nabiga ugu xishooda inaan weydiiyo maadaama aabaheed uu yahay fa amartu waxaan faray marka almiqdaad ibn aswad ayaan faray fasalu markaasuu weydiiyey miqdaad ibn aswad ayaa waxaa weeyaan weydiiyey markii aan faray kadib qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl faqala nabigena wuxu yiri sal slm fiihi lwuduu weyse ayaa muxuu ahaa ka waajibaysa saasuu nabigeena cadiyay sala allahu alayhi waali wasalam intaas marka waxay ku cad axaadiistaas aan soo marno intaa la waxay ku cad ama ku cad in madida ay najaaso tahay sidoo kale madida eh, meeshii ay gaarta in la dhaqi haddii maadaama ay najaaso tahay dhar ha noqdo amaba jir ha noqdo inta eh, madida ay gaaraysa oo xubin taranka iyo wuxuu dhowna in la dhaqo sidoo kale weysadii inay jibinayso oo qofka weyse qad loogu baahan yahay ayaa axaadiista laga qaadanaa weyaan hada wallahu aclam wa sala allahu wasalam cala cabdirasuuli rasuuli